bismillah alxamdulilah wasala waslamu ala rasul illahi sala alay wasalam walaala gabagan wuxuu ku saabsan yahay dagaalkii ka dhacay wabxo ee lagu jabiyey kufaarta ethoobiyaanka ama baalka layihaha tigreega iyo xabashida ilaahay uu ku jebiyey subxana watacaala maydkooda lagu soo bandhigay iyo waktiga ay ka carareen marka sidaasuu ku saabsan yahay gabaygan marka wixii dhacay iyo waxa ka dambeyn doonaba intaba macnaha waxa weeye waxbuu ka tilmaamayaa waxaana la yidhaahdaa tookada tookada xisiya kondambaa daran baa la yihaahdaa oo macnaha magaciisuna sidaas weeye oo layskama harin weli sidoo hadda laii soo bandhigay si kasii xun in loo sii bandhigi doono oo ay u jabi doonaan buu muujinayaa haddii ala yihahdo marka waxaad iwaranta adigu marka sideebaad u arkaysay dagaalkii ka dhacay duleedka wabxo iyo askartii ethoobiyaanka lagu laayay qaarkood meedadkooda mujaahidiintu ay soo bandhigeen aada iyo aad wallahi arrin farxad leh oo bareyn leh oo aad iyo aad iyo aad eh, dareenkayga ukicisay weeye arrin macnaha hadda aan dareenkeeda koobi kara ma ahan waa wax magaranaysaa aan aada iyo aad iga keentay inaan magaranaysaa fixdan aan tiriyo arrinta um, sabab farxadaasa sabab u ahayd inaan tiriyo manaa jabkaas ilaahay uu jabiyey baa iga keentayba inaan macnaha waxa weeye aan gabaygan iyo iyo aan aan sheegaya aan fiiriyaba waqooyiga gobolka galgaduud baa joogtaa meelahaasna xabashada iyo tigreegu way ka dhow yihiin oo xadbeenaadka kaa shisheeya ayay joogaan dad badanoo sirdoonna magaalada igala hadlayso way u joogaan marka saameyn intee la-eg iyo dhibaatooyin intee la-eg bay idinku hayaan wax aan hadda cabsiya oon baalka la yihahdo aan ka qabna hadda ma jiraan insha allahu ilaahay macnaha xisbigiisaan ku jirna ala ilahay baa naga xisbinaya waxaas hadda koley dadka way iska dhibaateysaa oo dadka la dhibaateeyo oo soomaaliyeed baanu kamid nahay laakiin hadda cabsi aan la hadlilanahay oo aanaan hadli karinin oo hadda ay qori nala kor taagan tahay ma jiro koley macnaha waxa weeye laakiin ragba hadday dagaalamaan rag dagaalay un baanu nahay oo af iyo adinba waanu ka dagaalamayna rag baa qoriga la hortaagan annaguna waxa weeye ama xabaddu ay kugu dhacdaa ka u baqi maayo ninka hortaagan anaguna marka inaan amada hadasha anka sono macnaha waxa wey xaq uma lihin marka waa la hadlaynaa aan karnana waa dhahaynaa insha allah waana badan col qaadanaynaa ayaanu kaa sugaynaa aad ka tirisay ciidamadii ethoobiya looga laayay gobolka galguduud dhawaan bal noo soo gudbi sixda gabay diyahan maanan tirin sa'yi wowgeeda ma tiraadin maansooyinka ad igu taqaaneene sidii goodir toban jira haddan toobka leeyahay ee aan u sabiyo heer iyo maqalaha ugu sii taga digreey hadday xabashidii daangi soo kicisay sanaag dheer hadday soo gashay subaxa soo qaaday taarig badan hadday wadatay iyo suufi taban taabsha turjumaan ridoobay hadday fawga hore saartay diinka taabo galay baa iyo raayada aan taagnay tawxiidkaan tirtirayaa hadday talo kusoo gaadhay xeebaha inay taabsatana taargetka u muuqdo taageero iyo maal haddii teedhi lagu siiyey soomaalidu inay tala xuntahay siina wada haysta nimankaas shacabka eegayo dhulkii tuulana aan dhaafin oo tooshii dal baan leenahay asootal nagu beenshay oo ina tarbaynayo baatool u arkaysaane sacadiga wayaanuhuna baday sadiba maysaane umashiya waxay soo wadaan aydhigtee sanaa ah. sida awrkay adaaqay oo taani lagu qooqshay hablihiina adinkoo hor suban tuuraguu tuhane nimankii fogii adari iyo iimay taabsaday oo tooradii jigsiga iyo goday maqalo hoos taagay watan tilaabadii gabnoo tiili kari weynay jirsigii inoo haray hadday tarantanayaane sawlkii awowgood markaan ceeb dhunka u saaray oo taariikh madow ay gashooo lagu takoor yeeray cayriinkii kama tala waa tartii weliye tarankoodu waa ciil baleentan iyo waagii ayadoo ayagoo tolacaya lahoo tiim lasoo diray ah su ka daran shalay mudata iyo kadiyo caadwa suuraha wadxood iyo rag baa toomaha u garay sanxumada u qeyb bay lahayd sow iyo adeede ixdiirtii markay yeedhay oo ay maqashay towxiidka ayadoo kuraabtaa ka badan oo kun gaaraysa tawfiiqdii baa laga dhuso oo way tarsaabsadee bilaabada xag bay baqadii soo jaroosnayde annaguna halkii lagu tumay baan ku tukanaynaaye nimankii griidkii horeba sibaha kuu siiday sooreedka raggii fuuli jiray saangigaa wooto oo kaa tabciya weerar badan tababar kaa fiican toogashadu sartii weeye iyo qaraxiteed maayo haddaan tacaddi kuu dhuuman iyo weliba fiiraanyo sagoogyaha haddaynan ka tabin turuqya gaabmayde haddaan salalka dhaawaca qurmiya saa dami waayin haddii aan tuku hufagan sarkaal keliyihii ah haddii aan shalay laysu tabin soosaarka laga ooyin suduc suduc haddaynaan u baqan oo tobanba meel aadin haddii jooska raadkeena aan lagu tilmaamaysan haddaynaan ka tanasulin baryaad inagu taagnaydo sala sabab haddaynaan u dhiman sala haddaynaan u dhiman oo maydku kaga beedin haddaynaan gacmaha taagin oo taarib noqoliisa toobadkeen haddaynaan u badan karaya tawxiidka haddaan haddaanka artarfaha hoogsano tuugta noloshooda haddaana talaha kaa reebin iyo soo tartamayaasha suutaha haddaynaan ka baqan lala taxaashayo haddaan taygu ceeboobin iyo taashka lagu saaray kiskiskii ku raaciyo haddaan tuug caayin hurdadii ka toosnaya haddaana fiirin idin saarin oonan laantan fiiriyale sidii neefkii kuu salimin sidii geel kifkii rimay haddaan joogto lala fiixin adoo toosateero ah haddaan laydin furiyeynin ma taqaanid soomaali waa fiidni xoog badane darashaygu nama celinayiyo taaladaada qodiye time yar baa idin haray haddaad tegi lahaydeene taayaradu intaanay kaa banjarin talaha loo laabto taayaradu intaanay kaa banjarin talaha loo laabto hay marka eh, taa macneheedu waxa weeyaan inta inta goor goor tahay meesha waa inad soo guurtaan weli weli macnaha waxaan nagu jirnaa war maa naga tagtaan hoy nama taqaanaane weli waxaan sheegaynaa inaan macnaha waxa weeya ay wadankayga iyo dhulkayga iyo daalkayga ciidayda iyo sharafkayga iyo calankayga iyo diinkayga eh, iyo ay faraha nooga qaadaan baan macnaha weli kula hadlaynaa haddii kale ay si food u jabi doonaan insha allahu kariim halkaad igala hadlayso in kasta oo maamul rasmi aanu ah ka jirin haddana nimanka suufiyada ahaa ku badan marka sidee bay ayaga iyo xabashada uwada shaqeeya ya suufiyadu hadda waa qabaa-il caadi ah oo dadkooda ka kala ka kala siyaa dadkooda ku kala jiro weeye adeeradooda iyo nidaamkooda iyo manaa jacaylka ay ah ayagu carada iyo u qabaan way haystaan laakiin wax baawa iyo awooda ay hadda gobolka ku leeyihiin ma jiraan waa dadka caadiga ah oo qabaa'ilnimadooda caadigaa ku joogaysa midiyo kollay dad badan oo cadowga nacabna waa joogaan e, gobolka marka laysu yimaado oo maqaxyaha lagu shaahayo dalka soomaaliya xabashiya kusoo duushay beledweyne waa la heystaa ceelbuur waa la heystaa maxaas waa la heystaa isaga gobolka gedo magaalooyin kamida ah, waa la haystaa xamar waa la haystaa in yar baa dalkii ka hartay arrimahaas ma laysku soo hadal qaadayo e, ma ka muuqataa meesha in dhulkii cadow u gacan galayo in laga xoreeyana ay mudan tahay wallaahi aada iyo aad de wixii damiir leh ama dadnimo leh de wax dhintay iska hadli maynle dadka nool ee damiirka leh ee ama diinta leh oo macnaha diin ahaan u damqanaya ama ay xataa dad aan maaragtay aan hadda wadaada ahayn ama aan macnaha nidaamkan baalkan islaamigaaba ah aan aaminsanayn oo waxaa jira militarigii hore iyo wax lamida ah oo soomaalinimo iyo dhulkooda inay leexin macnaha inay dhulkooda ayagu leeyihiin ama baalka le uu intaasoo kun oo kilomitir uu soo gooyey oo xadgudub meesha ku jooga dad aaminsan oo macnaha ka xun oo ka dhiidhiyayo oo u arka inay macnaha waxa weya soomaali maantay ay ay gumoobeysa haddii wiilashaas baalka la yihahdo hortaagan ay ka wareegaan ama la jabiyo ama macnaha waxa wey laga itaal inay maanta soomaali afka ciidibishanayso oo gumoomaysa aaminsan oo meel walba kaga hadlaya way buuxaana waa badan yihiin inta badanna hadda intii ethoobiyaanku jiray yimid oo hadda wadanka uu soo weeraray waxaad moodaa isbedel intii hore ka duwan inuu maaragtay dadka damiir kale oo soomaalida ah oo baarkaliya eh, yaqaana cadaawadda eh, bahashan ay meesha u marayso iyo danta ay leedahay dad badan oo fahamsan oo ku hadlaya waad arkaysaa in badan dadka diinta lina hadda ayagu meeli joogaanba waa isku midba